bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin baabu kam alistifaamiya qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wkam ida jiئta biha mustafhima fansib waqul kam kowkaba taxwi الsamaa inta waxaan ka gelaynaa kam alistifhaamiya waxaana soo martay kam alkhabariya cinda daalika waxaan soo sharaxnay labada kam waxay iska wadaagsadaan iyo waxay ku kala tagsan yihiin xaggaasaan kusoo sheegnay inta marka waxaa weeyaan hadirtaan waan iska maraynaa musanifku wuxuu leeyahay wa kam lafdigaas kam ah idaa ji'ta bihaa haddaad ayada la timaadid mustafhiman adoo wax ku weydiinayo fansib kordhig eh, tamyiiskeeda wa qul waxaadna tiraa kam imisaa kowkaban min kowkabin xidig ah oo taxwi samaau samada ay koobaysaa imisaa kowkab baa samada ku taallo nin ogaan karoon ilaahaygii abuurtay aan ahayn male milyaaraad alkawaakib baa ku taallo marka kamtan istifaamiyada ah kamta kale oo khabariyada waxay kaga duwan tahay taas khabariyaa la oo waxaa isticmaalaya nin faanayo caadatan wa bitaali kalaamuhu yaxtamilu sidqa walkadib wuxuu ku faanay run in yihiin i ben yihiin labadaba waa dhici karaan laakiin kamtan waa talabiya oo su-aal baa wax lagugu weydiinaya laa yaxtamilu sidqa walkadib nin wax ku weydiiyey lama dhahay been baad sheegtay ama run aad sheegtay lama dhahay waa mid midda kale kamtii khabariyada aheed tamyiiskeeda daa'iman majruurun bihaa kana tana tamyiiskeeda daa'iman mansuub bihaa kamta khabariyad aheed yumkin an yakuuna tamyiizuhaa jamcan baynamaa hada laa yakuunu ilaa mufradan mansuuban macnihiina way ku kala tegsan yihiin maxaan ku ihaha madmuun ahaanna way ku kala tegsan yihiin marka laakiin kamnimaday ka wadaagsadaan iyo isimnimada iyo mansuubnimada iyo sadaarada kulli inta way eh, way ka wadaagsadaan marka wuxuu wa kam lafdigaas kam a ah? idaa ji'ta bihaa haddii aad la timaadid mustafiman xaal aad tahay mid wax ku weydiinaya ayadii fansib waxaad nasbisaa isimkeeda oo tamyiiskaa ah. wa qul waxaad tiraahdaa kam kowkaban imise kowkab baa taxwi samaa samada ay macnaha ku yaalo manaha kam taxwiihi min alkawaakib ayib alwaaw lilistinaaf inta kale horeyaan usoo sharaxnay midan waxaa tanbiih keli ah kam mubtada mabniin cala sukuuni fi maxali rafcin wa kam lafdiga kam ah ida darfu zamaan mabniin cala sukuuni fi maxali nasbin mutacaliqu bima bacdaha jita ficlu wa faacilu ji ficil maadi mabniyu cala sukuun itisaali bdamiir rafcin mutaxarik w taau faacil mabniyu cala alfatxi fi maxali rafcin wاljumlaة min alficli wاlfaacili jiئta fi maxali jarin mudaafu ilayha biha albaa xarfu jarha ismu majruur bilba mabniyu cala الsukuuni fi maxali jarin aljaaru majruur mutacaliqu bjiئta mustafhiman xaal min faacili jiئta min faacili اficli oo ta'daasaa laga xaalaynay xaal mansuuba calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi fansib alfaau waaqicatun fi jawaabi almubtada manaha kamtiya bimacna mubtadaa insib ficil amr mabniyun cala sukuni fi maxali mabniyun cala sukun walfaacilu damiiru mustatun wujuba taqdiru anta waljumlatu min alficli walfaacili fansib fi maxali rafcin khabaru mubtadai fansib biha macnaha wa kam kam idaa jiئta biha hadaad timaad muslim fansib ku nasbi bihaadiya meeshaas oo ka maqano caaid ka noqonayso wa qul alwaaw xarfu caطfin qul ficil amr mabniun cala الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wاljumlaة waqul macطuufaة calى jumlati fansib kam ismu istifhaami mabniun cala الsukuuni fi maxali nasbi mafcuul bihi muqadam kowkaban tamyiiz mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi taxwiil taxwii ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafci damatu muqadaratu calyaai manaca min duhuriha hiqalu asamaau faacilu taxwii marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi ayib waljumlatu min alficli walfaacili taxwii fi maxali nasbin sifatu likowkab waqul waxaa tiraha kam kowkaban imise kowkaba ah. waqul waxaa tiraha kam kowkaban taxwi samaa marka taxwiidaas waxa weeyaan eh, ficil iyo faacil mafcuul kam bay u qaatay taxwi samaau kam laakiin waxaa loo hormariyey liannahaa waxa weeyaan eh, istifhaamiya wa kamta oo istifhaamiyada weligeed mafcuul lama craabo mar mubtaday noqotaa mar jaar iyo majruur bikam ishtarayta haddii lagu yidhaahdo bikam istifhaamiya waay maca dalika xaraf jaarayna ku hoos dhigan tahay mar darafay noqotaa oo kam yowman sirta haddii la yihahdo kamti darfiyay noqonaysaa wahaakada wixii aydba haddaba ka dambeeyo ayib marka jumladan taxwi samaa fi maxali nasbin maquulu qul unbay noqonaysaa wa qul waxaa tiraahdaa kam kowkaban imise kowkabbaa taxwi samaau samadii ay koobaysaa oo imise oo xidig baa samadii ku taalo baabu darfi qaala naadimu raximahu الله tacaala wadarfu nawcaani fadarfu asmina yajri maca dahri wa darfu amkina walkulu mansuubun calaa idmaari fi faاctabiri الdarfa bhada wاktafi taquulu saama khaalidu ayaama wgaaba shahra waaqaama caama wbaata zaydu fowqa sadxi اlmasjidi wاlfarasu اlablaqu taxta macbadi wالriixu habad ymnة اlmusli wzarcu tilqaa alxaya اlmunhali wالzarcu tilqاa alxaya اlmunhali wqiimaة اlfidaةi duna dahabi wthma camru fadnu minhu waqrubi wadaaruhu garbiya fayd اlbasra wanakluhu sharqiya nahri mura wqad akaltu qablahu wabacdahu waithrahu wakhalfahu wacindahu wacinda fiiha الnasbu yastamiru lakinaha biman faqad tujaru waaynamaa saadafta fi laa tudmaru farfac waqul ywm اlkhamiisi nayiru intana waxaa laga gelayaa wax lagu magacaabo darf ama lagu magacaabo mafcuulun fiihi mafcuulu fiihi aakhiru lmafaaciil waay mafcuulu bihi waa soo sheegnay mafcuulu mutlaqna waa soo sheegnay mafcuulu lahuna waa soo sheegnay mafcuulu macahuna waa soo sheegnay waxaa inoo haray mafcuulu fiihi kan weeyaan marka mafcuulu fiihi waxa weeyaan musanifka hadda wixii oo dhan amhila buu ka wada dhigay laakiin tacriifkiisa marka la yidhaahdo almafcuulu fiihi maa dala aw maa kaana daalan calaa juzin min azamani am calaa juzin min azamani aw qidcati min almakaan mudamanan macnaa fi darfu zamaan saasaa lagu tacriifiyay iyo darfu makaan labadaba waa isim ku tusinaya calaa juzin min azaman aw qidcati min almakaan ayib mudamana macna fi inuu fi macnihiisi ximbaarsan yahayna waa la rabaa intaas haddii laga helo yaa waxaa la dhihi karaa mafcuulu fiih ama wa huwa اlismu اlmansuubu almudamanu macnaa fi waati biاkhtisaar ajrumiga uu ku tacriifinay wa kila tacriifayni waxa weeyaan qariibu min bacdihima ayib marka darf laba u kala baxa darfu الzamaan iyo darfu makaan buu u kala baxa darfu zamaan haddii uu yahay waxa weeyaan darfu zamaan maa yadulu cala adahri wamaa yaqacu fiihi min ajzaa'ihi laga bilaabo thaaniya laxda daqiiqa maxaan ku iraahdaa sabaaxan masaaan qudwatan bukratan yowman shahran caaman sanatan xiinan abadan saacatan kulli waxaas waxaa waaye dahrigii ama zamankii iyo ajzaadiisa wixii ku tusiya darfu zamaan la yidhahda marka darfu zamaan haddii la helo qaabilu linnasbi cala darfiya muطlaqan darfu zamaan haddiiba asiga laga helo darfu zamaannimo in lagu nasbiyo wuu aqbalayaa muطlaqan shuruud uma baahno haddii darafka ou yahay darfu makaan darfu makaan waxaa laleeyahay laa yaqbalu الnasba calى الdarfiya ila ida kaana daala calى اljihaad aw calى اlmaqaadiir aw maa siiqa min ficlihi saddexdaas keli ah yaa qiyaas ahaan darfu makaan lagu nasbin karaa mathalan hadda fiiri iyadoo ah jiha wixii ku tusisay waxaa tiri jalastu fawqaka qacadtu janbaka janbi iyo fowq iyo taxta iyo waraa iyo khalfi iyo tilqaa'i waa jihaad waay hiya qaabila linasbi calaa darfiya mutlaqan taas waa jihaad maqaadiir wixii ku tusiyo oo tidhaahda mathalan eh, saafartu bariidan eh, sirtu eh, maxaan ku ihahdaa bariidan ama sirtu miilan iyo wixii lahal ah yaa la yidhaahdaa asigana maqaadiir baa la yidhaahda almiil walbariid iyo farsakh waxaasoo dhan waxawaa dhulka meesha hadda annaga kilomitr aan ka isticmaalno carabtii kale sidaasay dhihi jirtay saafara arbacata burud yaa laleeyahay sidaasaana haboon luqadaas in la nooleeya ee luqa oo ajnabi ah in carabi lasoo dhexgeliya waa dhib badan tahay kow nuqdadaas waa muhim mid kale maasiiqa min masdari ficlihi waxaad leedahay mathalan haddaad tiraa jalastu majlisa zaydin qacadtu maqcadahu inaa kunaa naqcudu minha maqaacida oo kale haddii masdar miimi ah oo ficilkiisi waxa nasbinayana nafs alficli ou yahay an yunsaba calaa darfiyati waxa weeyaan waa qiyaas darfu makaan hadduu yahay saddexdaasa ka ah marka hadda fiiri haddii laakiin darfu makaanka mukhtas ou noqdo wax shay gaarku tusinayo waxaa laleeyahay darfunimo laguma nasbin karo jalastu fi lgurfa aad leedahay hadda aniga gurfaan fadhiyaa gurfadaas waxaa laleeyahay waa daraf daraf waxaa la yidhaahdaa wixii adiga aad ku dhex jirtid walidaalika fi luga alcarabiya haddii aad warqad qortid waxa aad dhexgelay bakshada aad dhexgelinay darafaa la yidhaahda warqadiina madruuf ay noqonaysaa marka hadda gurfa jalastu fi lgurfa maxaa loo dhihi waay jalastu lgurfata maxaa loo dhihi waay liannahu gurfadii makaanay ku tusinay darafna waa tahay oo makaanay ku tusinay laakinaha mukhtasa oo gurfa waa arbacata amtaar meer la yaqaano waay marka in in darfnimo lagu nasbiya lama rabo waxaa le jalastu fi lgurfa salaytu fi lmasjidi mashaytu cala ariiqi kulli waa duruuf intaasoo dhan takharajtu fi lmadrasa madrasa waxa weya darf kuli fi ama calaa iyo wax baa la gelina darfnimo laannahu mukhtas waay ninka mubtadia inuu yihah dhici karto oo jalastu amaamaka haddaan iraaba mukhtaswa hortaada wax la yaqaano weeyaan laakiin hortaada jalastu amaamaka horti meelay ku eg tahay malaha liannahu amaamaka haddii la yidhaahdo waxay ka bilaabataa waxa qidcada adiga kuugu dhow ilaa aakhiri dunyaa amaamakay soo gelaysaa marka mubham waxay ku tahay meel muxadad e eh ma ah nuqtadaas waa nuqto sidaas oo kale haddaad tiraahdo sirtu farsakhan farsakhii waxa weeyaan haba la yaqaana miqdaarkiisa laakiin jahaalada ama ibhaamka waxay kaga timiday haddaad tiraahda sirtu farsakhan inaad yamiinan u socotay inaad sharqan u socotay inaad garban u socotay yaa ibhaamka uu kaga imaanaya sidaas daraaddeeda ah waxaa la yidhaahdaa eh, darfu makaanka laa yaqbalu nasba cala darfiya ilaa fi hadihi alaxwaali thalaatha bikhilaafi darfi zamaan intaas waa muqadimo inta kale musanifka wuxuu noo sheegay aan aragno wixiisana amhila unbay hadda u badan yihiin wa nawcaani fa darfu asmina yajri maca dahri wadarfu amkina wa darfu darafkii nawcaani laba nooc waay laba qeyb fa darfu asminatin falawalu minhumaa midka labadooda ugu horeeyo darfu asminatin zamaankii darafkiisi waay yajri wuu socdaa oo waa la jaan qaada maca dahri darfu zamaan dahrigi macnaha waxaa weeyaan zabankii iyo ajsaadiisa unbau gaar ku yahay wa darfu amkina wathaani midka labaadne darfu amkinatin makaankii darafkiisii waayo walkulu dhammaantood labada daraf mansuubun waxaa lagu kordhigay calaa idmaari fii waxaa la leeyahay labada daraf haddii shuruudii laga helo mid kastaba waa mansuub laakiin wuxuu ximbaarsan yahay calaa macnaa fi uu ximbaarsan yahay calaa idmaari fi saas wa ee factabiri darfa darafkii e, ugu ictibaar qaado bi midkan shardigan waktafi kuna kaaftoon oo darafnimadii in lagu nasbiyo waxa uu shardiya an yakuuna mudamanan macnaa fi inuu yahay haddii waxaa lagu leeyay fiidii inay ka maqan tahay waa la rabaa haddana in markii la laqbaynaya ama la fahmi kara inay bimacnaa fii ximbaarsan tahay taasna muhim waay taquulu marka intan kale waa amhiladii taquulu waxaad leedahay saama khaalidun baa soomay ayaaman maalmo fiiri markaan hadda ayaamantii jamcu yowm waa yowmna juz min azaman magac magacuu u yahay marka ayaaman waa isim waa mansuub waa mudaman macnaa fi saama khaalidun ayaaman ay fi ayaamin ay ana sawma khaalid waqaca fi tilka alayaam ayaamta adiga kuma dhex gelin laakiin soomkaadi yaa dhex galay marka iyada bimacnaa fi yay ximbaarsan tahay ayib waqaaba khaalidkii wou maqnaaday shahran ay ana haybuubatahu waqacat fi shahr wa aqaama waa nagaaday caaman wa aqaama cindanaa buu nagaaday caaman ay fii caamin wa baata zaydu intaa darfu zamaan waa intaas intaan darfu makaana lagaaga bilaabay wa baata zaydun baa baryey fowqa satxi lmasjidi masjidka dushiisa sadxigiisa waxaa meesha saqafkiisa kor ka korob wariyey masaajid korkiisa u jiifta xalay macnaha fowqadaas waa jiha waana darfu makaan fowqa eh, fii fowqa almasjidi fii ay ximbaarsan tahay wاlfaras اablaqu faraskii cadayne taxta macbadin ninkaa macbad liilahaa iskalehoo gacantiisu ku jira ay fi taxti اmacbad wariixu dabayshina habad way dhabatay oo way kacday yamnat اlmusaliin ninka dukanaya midigtiisay ka kacday wazarcu zarcigiina beerti weeyaane tilqa alxaya munhali tilqa alxayaa matarki ku-aadkiisa yaa la helayaa anmunhali ee shubmay yacni waxaa weeyaan beerihiina waxaa la helayaa markuu roobka waktigiisa la gaaro intaas waay tilqaa'adaas yaa daraf ah wa qiimatu lfidati fidada qiimaheedane duuna dahabi dahabkay ka hooseysaa duunadaata darfu makaan ah darfu zamaanna waa loo isticmaali karaa yacni adahab daa'ima aklaa min alfida fi taariikh xataa fi cahdi الnabiy sal اllau alيه wasalam halka diinaaroo dahabka waxaa lagu sarafi jiray laba iyo toban oo fida a fida haddaad maqashid waa qalin waxa weeyaan waa dahab ma aha dahabka waa ka duwan yahay wa thama meeshaas camrun baa ah ee fadnu minhu u dhawaa waqrub u dhawaaw thama yaa loo jeedaa thama ay fi dalika almakaan thamadii fi bmacnaa fi waay wa idaa raayta thama raayta naciima wa mulkan kabiira wa daaruhu ninka aan ka hadlayna daartiisana daaruhu khaali daartiisa gharbiya faydi اlbasra basra biya shubkeeda galbeedkeedii ku taallaa macnaha meesha basra liiraaho min bilaadi alciraaq kamid mid eh meel oy biyaha ku kulmaanay leeyihiina galbeedkeeda markii daarta la tilmaamay ay fi daalika almakaan ay macnihii ka dhigan tahay wa nakluhu khaalid timirtiisane sharqiya nahri mura ninka mura liira webigiisa galbeedkiisa maxaan ku irahdaa barigiisay ku taala sharqi waa bari ama qorax ka soo bax weeyaan waqad akaltu qablahu wa bacdahu wa ithrahu wa khalfahu wa cindahu waqad akaltu waan cunay qablahu qabla khaalidin qabligaasa daraf ah waa darfu zamaan wa bacdahu bacdahu wa ithrahu gadaashiis yaan cunay markuu asiga uu raashinka dhamaystir kadib aanana cunay wa khalfahu gadaashiisa wa cindahu asiga agtiisa cinda iyo khalfa iyo waa darf makaan markaasuu uri wa cinda fiiha nasbu yastamiru laakinahaa bimin faqad tujaru marka darafka wuxuu u qeybsamaa labo waxa weeyaan maa yalzamu الnasba calى الdharfiyati daa'ima io wmaa yakhruju can اdarfiya wma kana wma kaana laa yakhruju min adarfiyati ila naadiran saddexdaas ay u qeybsamaan waxaan darafnimo weligood lagu nasbiyey qad iyo maxaan ku iraahdaa ladaa iyo waxa weeyaan weligood darafnimaa lagu nasbiyaa maka baxaan qaarna darafnimadana mar ay noqdaan marna waa ka baxaan sida yowm oo kale wa sumtu yowma alkhamiis haddaad tiraahdid daraf waa yowmu alkhamiis yowmun xaarun haddaad tiraa mubtada iyo khabar waa darafnimada way ka baxday qaarna waxa waaye laa yakhruju can darfiyati ilaa naadiran cinda iyo wixii lahal awaa ah iyo qablu iyo bacdu gaaliban darafnimay laazimaan ilaa naadiran markaasuu wuxuu ku leeyahay cinda waxay kamid tahay الظروف التي لا تخرج عن الdرفية إلا في xاaلة واaxدة وهي mا إdا juرت بmن markaasaa wxaad leedahay w cinda lفdigaas cinda فيiha النصب نصb mnha عalayha النصب نصبa dul saaran mase w cinda lفdigaas cinde النصب نصبhi ystamiru فيiha ayada wuu daa'ma laakinahaa hadalkii ku laabanne tujaru waa la jaraa cindadii bimin a lagu jaraa faqad oo keli ah bimacnaa waxa weeyaan weligeed annahaa tastamiru nasba cala darfiya daa'iman laakiin fii xaala waaxida yaa laga yaabaa darfiyada inay ka baxdo cindadii min in la geliyo oo qul kullu min cindi illaahi aada leedahay min haday gashay darafnimo ka baxda oo intay aad jaari majruur bay noqonaysa ayib wa aynamaa saadafta fi laa tudmaru farfac waqul yowmu lkhamiisi nayiru wa aynamaa saadafta wa aynamaa maxalkii saadafta fi aad fi aada heshid aada waafaqdid laa tudmaru xaal aan la qarinaynin farfac god haddii darafkii sawaaءn kaana darfa zamaan ama darfu makaan midku raba ha ka noqdee hadduusan bimacnaa fii ousan ximbaarsaneen farfac farfac shardi ma aha farfac wajrur wansib wuxuu raba ha noqdo laakiin fii maka waaysay mafcuulu bihi dhe mubtada dhe khabar dhe jaari majruur dhe sidaad rabta dheh laakiin shicirka unbaa intaas hadda uu ogolaan waay wa inamaa saadafta meeshii aad waafaqdid fii lafdiga fii ah laa tudmaru inaan la qarinaynin haddaad aragtid darafkii oon bimacnaa fii ximbaarsanayn farfac god wa qul waxaa tidhaha yowmu lkhamiisi khamiista maalinteeda nayirun maalin iftiimaya waa fiili hadda yowmu lkhamiisi fii yowmi alkhamiis ma aha uma jeedid maalinta khamiista ahad ahadba u jeedaa sideedaba maalin iftiinaysa waa marka bmacnaa fi ma ximbaarsanoo liannaka laa turiid an tataxadatha can shayin waqaca fi ywmi alkhamiis inamaa tataxadathu can ywmi alkhamiis lidaati ywmi alkhamiis walidaalika sidaasa waxaa layihi wataquu yowma turjacuuna fiihi ila allah yowmantaas mafcuulu bihi alicraaba daraf ma ah liannahu bimacnaa fi ma ximbaarsanoo waxaa waaye maalintaas ka cabsada intaanba la gaarin waxa iyada dhexdhaca intaan la gaarin maalinta yowm dikrigeedaaba laga cabsanayaaba marka taas waxaa laleeyahay yoomkaas oo kale mafcuulnimaa laleeyahy yakhaafuuna yowman tataqalabu fiihi alquluub walabsaar yakhaafuuna yowman maalinay ka cabsanayaan maalintaaba wax laga cabsada ah laysa almuraadu alkhawf bima fiihi walaakina alkhawf yakuunu min alyowmi nafsihi fanaahiika can maa fiihi min baabi awlaa ayib marka waxa weeyaan aad buu musanifka amhilada u badiyey laakiin ninka oo tilmiidkaa ah wax badan uu ka faa'iideysanayaa marka icraabti aanu laabano ayb marka waxaan leenahay wdharfu nawcaani fadarfu asmina alwaawu lilistinaaf aلdharfu mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi nawcaani khabr mubtada marfuucu bاlmubtada wa calaamatu rafcihi alifu niyaabata can dama liannahu muhana wnuunu ciwadu can tanwiini fi ismi اlmufradi fadarfu alfaahu xarfu caطfin darfu khabru limubtadain maxduufin taqdiiruhu alwalu alأwl mubtada darfu khabr mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira darfu mudaaf azminatin mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirih yجrي ficl mdaaric marfuuc calaamaة rafci damaة mqadaraة calyaai manaca min duhuriha hiqlu wاlfaacilu damiir mustatir jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى الظarfi wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi maxali rafcin صifaة liلظarfi fadarfu azminatin darfigo yejri maca dahr ama yejri xaal waa la dhihi karaa liannahu nakirada haddii la idaafeeyo musawiqaad inay xaalo ka timaaday u tahay maca darfu makaan mansuubun cala darfiyati wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi maca mudaaf addahri mudaafun ilayh majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi wa darfu alwaawu xarfu cadfin darfu macduufu calaa darfi zamaan walmacduufu cala lmarfuuci marfuuc calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhirihi darfu mudaafu amkinatin mudaafun ileyh majruur calaamatu jari kasra daahira haddii kale wa darfu alwaawu xarfu cadfin darfu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru wathaanii darfu amkinatin labadaas waa la dhihi karaa wاlkulu alwaaw listinaaf alkulu mubtada marfuucu bilibtidaa wcalaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi mansuub khabr mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira jumlada oo wlkulu mansuuba laa maxal laha min craab lanaha mustanafa calaa idmaari jaarun wamajruur mutacaliqun bimansuub idmaari mudaafi mudaafun mubni cala sukuni fi maxali jarin factabir alfaaw lilistinaaf ictabir ficil amr mabniin cala sukuun wainamaa kusira alficlu aw aakhiru ficli takhalusa min iltiqaaءi الsaakinayn wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta aلdarfa mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi bhada albaaء xarfu jar ha ismu haa xarfu tanbih da ismu ishaara mabniun calى sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliqu bاctabir wاktafi alwaaw xarfu caطfin iktafi ficil amr mabniyun iktafi mabniyu calى xadfi xarfi اlcila اktafaa yktafi iktafi wa hiy alyaau wاlkasraة qablaha dilnu calayha wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta jumlaة wاktafi macduufaة calى jumlati faاctabir taqulu ficlu wa faacilu saama ficlu maadi mabniyu calى اfatxi khaalidun faacilu marfuucu calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhiri ayaama darfu الzamaan mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wa gaaba shahran wa aqaama caaman isku wada icraab waay gaaba iyo saama isku icraab waay faacilkii oo huwa gaaba huwa khaalidkii shahran iyo ayaaman isku ciraab waay wa aqaama iyo saama isku ciraab waay faacilka aqaama huwa oo meesha ku qadara caaman iyo ayaaman isku ciraab waay wa baata zaydun fowqa satxi اlmasjidi walfarasu alablaqu taxta macbadi alwaaw xarfu cadfin baata zaydun ficlu wa faacilu khaama saama khaaliduna ila craab tahay fowqa darfu makaan mansuubu cala darfiyati wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi fowqa mudaaf satxi mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi satxi mudaaf almasjidi mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu jarihi kasra daahira walfarasu والفرس الواو xرف cطف الفرس مبتدأ مرفوع بالابتداء وcلاaمة رفعه ضمة ظاهرة في آkhرihi الأبلق صفة للفرس وصفة المرفوع مرفوع وcلاaمة رفعhi ضمة ظاaهرة في آkhirihi تحta ظرف مkان منصوب على الظرفية وcلاaمة نسبه فتحة ظاaهرة تحta مضاaف معبد مضاaف إليه مجrور وcلاaمة جره كسرة ظاaهرة في آkhره والظرف متعلق بخبر محذوف تقدير كائن والفرس الأبلغ كائن تحta معبد والريح hبت يبنة المصلي والزرع تلقاء الحيا المنهلي wزarcu tilqa alxaya lmunhali miya wariixu alwaawu xarfu cadfin jumlatan dhan saama khaalidun jumladeeday ku wada cadfan tahay alriixu mubtada marfuucu bilibtidaa wcalaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi haba ficlu maadi mabniyu cala alfatxi wataaw calaamatu taaniih walfaacilu damiiru mustatirun jawaazin taqdiru hiya habat iriixu ay macnihii ka dhigan tahay yamnata darfu makaan mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi ymnta mdaaf almusli mdaaf ilayh majruur calaamatu jri kasraة mqadaraة alyaai manca min duuriha hiqalu wاljumlaة min alficli wاlfaacili habat fi maxali rafci khabru mubtada riixdi mubtadaheed habada u qabare wاraabidu bayna اljumlatayni faacilu habat habat hiya riixday u laabanay wالzarcu alwaaw lilmubtada wالzarcu alwaaw xarfu caطfin azarcu mubtada marfuucu biاlibtidaa calaamatu rafci dama daahira tilqaaa tilqaaa dharfu makaan dharfu zamaanna waa la ciraabi karaa ku-aadkiisa zarciga wuxuu noqonaa markuu roobka uu ku aadamo darafka hadba midkii marka tilqaaa dharfu الzamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhiri tilqaa mudaaf alxayaa mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jari kasraة muqadaraة calyaai manca min duuriha tacaduru almunhali صifaة lilxayaa wa صifaة اlmajruuri majruur wcalaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi wالdharfu tilqaaa mutacaliq bkhabri maxduufi taqdiiruhu kaa'inu wazarcu kaa'inu tilqaءa alxaya اlmunhali w qiimaة الfidaةi duna dahabi w hma cmru fadnu minhu waqrubi alwaaw xarfu caطfi qiimatu mubtada marfuucu bاlاbtidaa calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi qiimatu mudaaf alfidaةi mudaafu ilayh majruur calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi duna darfu makaan mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira duna mudaaf adahabi mudaafu ilayh majruur bkasra daahira wالdharfu mتacaliq bkhabri maxduufi taqdiru kaa'inaة w qiimaة الfidaةi kaa'inaة duna dahabi w thma alwaaw xarfu caطfi thma darfu الzamaan mansuub calى darfiya la thma darfu makaan mansuub calى darfiya اlmakaaniya w calaamaةu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi wالdarfu mutacaliq bkhabri maxduufi taqdiru kaa'inu ay w camru kaa'inu thma cmr mubtada mؤhر marfuuc wcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi fadnu alfaaw listinaaf udnu ficl amr mabniyu calى xadfi xarfi اlcila danaa yadnu udnu wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta minhu jaaru majruur mutacaliq budnu wqrb alwaaw xarfu caطfi uqrb ficl amr mabniyu calى الsukuun w inamaa kusira liأjli kaafiya wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta wa daaruhu garbiya fayd اlbasra wa nakluhu sharqiya nahri mura wa daaruhu alwaaw xarfu caطfin daaru mubtada marfuucu biاlibtidaa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi daaru mudaaf wاlhaau mudaaf iley mabniin calى dami fi maxali jarin garbiya darfu makaani mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira garbiya mudaaf faydi mudaafun ileyh majruuru bikasra daahira faydi mudaaf albasrati mudaafun ileyh majruur bikasra daahira wadarfu wagarbiya ahayd mutacaliqu bkhabari maxduufin taqdiiruhu kaainatun wadaaruhu kaainatun garbiya fayd albasra wa nakhluhu sharqiya nahri murana licraab waay nakhluhu iyo daaruhu isku craab waay sharqiya iyo qarbiya isku ciraab waay sharqiya iyo eh, nahri iyo faydna isku ciraab waay nahri mudaaf murata mudaafun ilayh majruur wcalaamatu jarihi fatxa niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarifu lmaanicu lahu min asarfi alcalamiyati wataaniith mura waa nin magaciis dalxa oo kale suu maalaa yansarif u yahay ayay aydan wqad akaltu qablahu wa bacdahu wa ithrahu wa khalfahu wa cindahu alwaawu xarfu cadfin qad xarfu taxqiiq akaltu ficlu wa faacilu darabtu ay licraabta qabla wa bacda wa ithra wa khalfa wa cinda intaasba waxaad leedahay qaarn waa darfu makaan waa qaarna darfu zamaan mansuubu cala darfihi wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirih qabla mudaaf w bacda mudaaf wa ithra mudaaf wa khalfa mudaaf wa cinda mudaaf wdamiir lmutasil mudaafun ileyh mabniin cala dam fi maxali jarin marka inta dhan waxaa waay wa bacdahu qablahu ay ku cadfan tahay wa ithrahu ha ku cadfanaatee darafnimay ku nasbisan yihiin wa cinda fiiha nasbu yastamiru laakinaha bimin faqad tujaru wa cinda alwaaw listinaaf cinda mubtada mabniyu cala alfatxi fi maxali rafcin hadda daraf maxaanu dhihi waynay hadda darafnimo loogama hadlaya ka lafdi ahaana looga hadlaa waxaa lagu leeya waa cinda lafdiga cindaahi annasbu nasbihi yastamiru fiiha nasbada waa daa'imaa laakinahaa tujaru bimina lagu jiraa faqad oo keli ah marka cinda waa mubtada fiiha fi xarfu jarha ismu majruuru bfi mabniyu cala sukuni fi maxali jarin aljaaru majruur mutacaliqu bystamiru annasbu mubtada thaani marfuucu calaamatu rafcihi dama daahira yastamiru ficlu mudaaric marfuuc calaamatu rafcihi dama daahira wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اnasbi wاljumlaة min alficli wاlfaacil yastamiru fi maxali rafcin khabaru lilmubtada'i الthaani yastamiru jumladan nasbigay khabar u tahay wاljumlaة min almubtada'i الthaani wa khabarihi fi maxali rafcin khabaru lilmubtada'i اlawali wاraabiطu baynahumaa aلdamiir fiiha jumlada dambo fiiha annasbu jumladeed dambe ay ka tirsan tahay cindayna u laabanaysa laakina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu اlkhabr haa ismu ina mabniyun cala الsukuni fi maxali nasbin bmin albaa xarfu jar min majruuru bilba mabniyun cala الsukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq btujaru faqad darfu makaan qad waxay kamid tahay faqad ay faxasbu qadu hadii la yihahdo waa darf biijmaac laakiin faqad bimacnaa xasbu oo macnaha keligeed a lagala jeedaa waa un darafnimo mabniyun cala sukuun tujaru ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli wa huwa marfuuc calaamatu rafci dama daahira wa naaibu lfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru hiya tacuudu ilaa min waljumlatu min alficli wa naa'ib alfaacili tujaru fii maxali rafcin khabaru laakina w aynamaa ismu shardi jaazimu yzimu ficlayn اlawl ficlu shardi wاthaani jawaabuhu wa jazaauh saada ficil maadi mabniyu cala الsukun litisaali bdamiir rafci اmutaxariki w taau damiir mutasil mabniyun cala اlfatxi fi maxali rafcin faacil marka fi mafcuul bihi mabniyun cala الsukuni fi maxali nasbi wa aynamaa saadafta haddii aad heshid fii laa tudmaru xaal aan la qarinin marka fiidii mafcuulay noqotay laysa liannaha xarfu jar laakiin lafdi ahaana loogaga hadlaya laa naafiyatu mulgaatu laa camal laa tudmaru ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci dama daahira wahwa mabniyu lilmajhuul wa naa'ib lfaacili damiiru mustatirun jawaasan taqdiiruhu hiya fiidii wاljumlaة min alficli w naaib faacil tudmaru fi maxali nasbi xaalu min fi farfac alfaau waaqicatu fi jawaabi shardi irfac ficil amr mabniyun cala الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili farfac fi maxali jasmi jawaabu الshardi aynamaa takunuu yudrikkum اlmowtu aynamaa asmaada asmaa shardi ay kamid tahay ayb wqul ywm اlkhamiisi nayiru alwaawu xarfu caطfin qul ficil amr mabniyu calى الsukuni wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wjumlaة qul macdufaة calى jumlati farfac ywm اlkhamiisi ywmu mubtada marfuucu bاlاbtidaa wcalaamatu rafcihi damaة daahiraة fi aakhirihi ywmu mudaaf alkhamiisi mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi nayiru khabru mubtada marfuuc wcalaamatu rafcihi damaة daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri fi maxali nasbi maquulu qul iyaad leedahay marka yowmudi fiiri maanta darafnimada waa ka baxday mubtaday noqotay markaa kadibna godaal bay qaadatay laa cilaaqata laha bidarfi wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina muxamed w aalihi w saxbihi ajmaciin